bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii saddex iyo labaatanaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xusein audu billahi min ashayaan arajiim bismi illaahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alzaalimiin slى اllه عlى mحamd وعlى آlih وصaxbih وslm أجmaعin وatl عlyهm nbأ bnي آdm bالxq إd qرba qرbاna fatqbl min أxadihma وlm yتqbl min الآkخر qal lأqتlnk qal إnma yتqbl اllh min اlmتqin allah subxaanahu wa tacaala waxaa ilaahay uu kaga hadlay aayaddan natiijada amaba aayaha uu leeyahay xasadka iyo gardarada iyo adyadda iyo dulmigu guuldarrada uu qofka bini aadamkii uu ku mudanayo markuu la yimaado marka uu la yimaado gardarro xasad iyo dulmi watlu akri nebi muxammedow calayhim ay calaa haaulaa kuwan dushooda ku akri markaa damiirkuyo u noqonaya ba ha la yidhaahdo waa ahlulkitaabkii waktigan dee rasuulka la joogay amba bini aadamka oo dhan ba macnaa waa cid kasta oo ilaahay rasuulkiisa u diray watlu akri calayhim korkooda waxaad ku akridaa kuwa naba abnay aadam aadam labadiisii inan warkoodii ku akri naba abnay aadam aadam labadiisii inan warkoodii dadka u sheegoo ku dul akri bilxaq ay tilaawatan akrin ku akri bilxaq masderkay ku xidhmaysaaye tilaawatan akri ku akri tilaawadaasoo macnaha ku maran amba huwan bilxaq xaq huwan amba bilxaq xaqnimo ugu akri xaalaa tahay mid xaq ku taagan id xilligiina u war ah naba ayaad ku xidhaysaa id xilligiina u war ahayd macnaa ilmo aadam id labadan id xilligiina u war ah qarabaa ay ku dhowaadeen ama ay bixiyeen qurbaana sadaqad ama qurbaanba ay bixiyeen e, qurbaanku master weye laakiin imka waa halkan waa mafcuul weeye id xilligiina u khabar ah amba u war ah qarabaa ay ku dhowaadeen ay alle ugu dhowaadeen ay sadaqadaysteen qurbaana sadaqad amba qurbaanba ay bixiyeen ilaahay baa og subxaanahu watacaala mid waliba wuxuu bixiyey wuxuu ahaa fasiriinta waa laga yaabaa inaad ku aragtaan naqli badan oo ay soo raraan bal dadka warkaa uga waram labadaa ilmo aadam saa lo badan yihiin mufasiriintu midna qaabiil baa la odhan jiray midna haabiil baa la odhan jiray bal markaa id xilligiina u war ah qarabaa ay sadaqadaysteen amba ay ku dhowaadeen qurbaanaa sadaqad ay bixiyeen oo dabadeed fatuqbila laga aqbalay qurbaankii min axadihimaa midkood laga aqbalay oo fatuqbila laga aqbalay dabadeed min axadihimaa midkood laga aqbalay sadaqadii oo walxaalna laga aqbalay lam yutaqabbal aan laga aqbalin min alaakhar kii kalena oo walam yutaqabal aan lagana aqbalin min alaakhar kii kale bal waag nimankaa warkoodii ka waran qaala wuxuu yidhi markaa kii aan laga aqbalini amba qaala tacaala rabbi waxa uu yidhi xaakiyan can haada ayadoo rabbi kaa uu ka hadlay rabbi wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi kii aan laga aqbalini wallaahi la aqtulannaka waan ku dili oo waan ku dili la aqtulannaka waan ku dili doonaa oo waan ku dili doonaa qaala markaa wuxuu yidhi kii lalahaa waan ku dilayaa macnaa arrintuna aqbalaada xaggeeda inay ka timi uunbaad moodaaye qaala wuxuu yidhi innamaa wax kalaba ma ahaanine amba innamaa in kalaba ma ahaanine yataqabbalu wuxuu wax ka aqbalaa allah alle wuxuu wax ka aqbalaa min almuttaqiin kuwa isaga ka baqa ayuunbuu alle wax ka aqbalaa maxaad igu dilaysaa weeye wallaahi lain basadata haddaad taagto ilaya xaggayga haddaad usoo taagto yadaka gacantaada yadaka gacantaada haddaad xaggayga usoo taagto litaqtulanii si aad ii disho daraaddeed haddaad gacantaada usoo fidiso maa ana anigu ma ahaanin bibaasid kii fidin doona yadiya gacantayda ilayka adiga xaggaaga kii u fidin doona anigu ma ahaanin liaqtulaka si aan kuu dilo wallaahi lain basadta haddaad fidiso amba aad taagto ilaya xaggayga haddaad usoo taagto amba aada usoo fidiso yadag gacantaada maxayna ugu soo fidiso litaqatulanii si aad ii disho haddaad gacantaada usoo taagto maa ana anigu ma ahaanin maadan waxay camal falaysaa camalu laysa maa ana anigu ma ahaanin bibaasid kii fidin doona ilayka xaggaaga yadiya gacantayda ilayka xaggaaga usoo taagi doona anigu ma ahaanin liaqtulaka si aan kuu dilo kii gacantiisa usoo fidin doona maan ahaanin anigu waayo istinaafkani wuxuu faa'iideynayaa tacliil waayo innii anigu akhaaf waxaan ka baqanayaa akhaafu waxaan ka cabsanayaa allah alle ayaan ka baqanayaa rabba alcaalamiina ah rabba alcaalamiin caalamka rabbigiisa ah alle ayaan ka baqanaya inii anigu macnaa waxaan dagaalkaaga iskaga daynaya istifaaci karaya inii anigu uriidu waxaan doonayaa an tabuu'a inaad qaaddo biismii dembigayga inaad qaaddo dilidda aad igu dilayso inaad dembigayga ku xambaarto ay taxtamil ama waxaad tidhaahdaa inii anigu uriidu waxaan doonayaa an tabuu'a inaad la noqoto ay an tarjica biismii dembigayga inaad la noqoto iyo wa ismika kaagaba oo biismi wuxuu ujeedaa dilidda aad idilayso dembiga ka yimaada inaad xambaarato iyo wa ismika iyo kaagaba xumaantan iyo xasadkan iyo maaragtay kaasaan doonayaa fatakuun waxaan doonayaa oo kale fatakuuna inaad ahaato amba aada noqoto antabu ku xidhan tahay min asxaabi annaari naarta asxaabteeda mid ka mida ah. ilan dulmi iyo gardarro iyo xasad baad igu dilaysaaye wadaalika kaasina macnaha naarta ehelkeeda in la noqdaa jazaau aldaalimiin aalimiinta abaalkooda weeye macnaa ciqaabkooda weeye wadalika kaasi macnaa in la noqdo min asxaabi annaar jazaau aalimiin kuwa aalimiinta ah abaalkooda weeye sidaasuu weye markaa intaasuu u sheegay oo wuu waaniyey koodii khayrka badnaa fadawacat waxay u tilcisay waxaad tidhaahdaa fadawacat waxay u sahashay amba ay u fududaysay lahu kii wax dilay nafsuhu naftiisu waxay u fududaysay qatla akhiihi walaalkii dilkiisa ayay u fududaysay ama waxaad tidhaahdaa fasawalat waxay u qurxisay lahu kii wax dilay nafsuhu naftiisu waxay u qurxisay qatla akhiihi walaalkii dilkiisa ayay u qurxisay maxaa dhacay markaa oo dabadeed faqatala wuu dilay hu walaalkii buu dilay laba damiir baa meesha ku jira mid waa marfuuca ah ee faacilka ah faqatala wuu dilay alqaatilu hu walaalkii buu dilay faasbaxa dabadeed wuxuu noqday kii wax dilay min alkhaasiriin kuwa khasaaroobay mid ka mid ah biqatli akhiihi na wuu ku khasaaray aakhiradiisiina dee wuu lumiyey oo mid inkaar qaba ayuu noqday khasaaraha uu khasaaraya waxaa ka mid a ah sida rasuulka ilaahay ka sugan qof kaste oo bani aadam ah oo dil xaqdarro ah adduunyada korkeeda lagu dilo dilkaa isagu wuxuu ku yeelanayaa qayb buu ku yeelanaya waayo waa qofkii ugu horreeyay ee bini aadamka u jideeya isdilidda dabeete maydkii unbuu iska sitaa ilan dil hore ma dhicin waxaad moodaa dhimasho horena inaanay jirinba waayo maydkii si uu yidhaahdo ayuu garan la'ya fabacaa allaahu alle wuxuu usoo diray fabacaa allaahu alle wuxuu usoo diray huraaba tuke ayuu alle usoo diray haddaba backu waa irsaal macnaha dee tukuha ayaa rasuula ma aha laakiin tukahan ayaa ilaahay wuxuu waafajiyey oo rabbi baray sidii uu kan wax u tusi lahaa bacdigu markaa ilhaan buu iska noqonaya fabacatha allaahu alla wuxuu diray guraabaa tuke ayuu alla u diray tukahaasoo yabxathu qodaya fi lardi arlada qodaya yabxathu qodaya fil ardi arlada qodaya muxuu alle ugu soo diray liyuriya si uu u tuso alleh hu kan wax dilay qaatilkan markaa faacilka allaynu ka dhignay liyuriya si uu u tuso alleh hu kan wax dilay kayfa yuwaari siduu u qarin lahaa amba u asturi lahaa saw'ata akhiihi walaalkii raqdiisa sawada waxaa la yidhaahdaa cawrada laakiin maydku waa raq oo wax kastoo bini aadamku aanay ogolayn aragiisa aan la jeclaysan baa la idhaahdaa oo xumaysta amba waxaad tidhaahdaa ilaahay wuxuu u soo diray tuke yabxathu fi lardi arlada qodaya liyuriya si uu u tuso tukahaasi hu kan wax dilay kayfa yuwaari siduu u qarin lahaa amba u aasi lahaa saw'ata akhiihi walaalkii raqdiisa amba cawradiisa qaala wuxuu yidhi markuu arkay fanadara u arkay tukiyo waxaasaya qaala wuxuu yidhi yaa waylataa alla guuldaradaydaay sidaasuu leeyay alla guuldaradaydaay maanaa iska kaalay waktigaagii baa taagan tahaye acajastu miyaan kari waayey miyaan ka caajisay istifaamtan waxaa la yidhahdaa tacajub macnaa wuu isla yaabayi yaa waylata e yaa waylatii wy manaa hoogayga iyo guuldaradaydaay iska kaadhay macnaa xilligaagii baa taagan tahay ee acajastu miyaan kari waayey an akuuna inaan ahaado miyaan ka caajisay an akuuna can an akuuna inaan noqdo miyaan ka caajisay mila haadaa kaasoo kale mila haadaa kaasoo kale inaan ahaado miyaan ka caajisay aluraabi ah alghuraabi ah tukahaasoo kale inaan noqdo miyaan ka caajisay fa uwaariya inaan qariyo miyaan kari waayey amba miyaan ka caajisay saw'ata akhii walaalkay raqdiisa fa asbaxa waxuu noqday amba ahaaday min annaadimiin kuwa tiiraanyooda mid ka mida fa asbaxa wuxuu ahaaday min annaadimiin kuwa maaragtay murugooda ee tiiraanyooda ayaa uu ka mid noqday min ajli daalika dilkaa daraadii marka halkaa waqfiga ku jooji min ajli daalika dilkaa uu sameeyey daraaddii ayaa wuxuu u noqday mid tiiraanyooda oo markaa halkaa waqfiga aynu joojino amba waxaad tidhaahdaa min ajli daalika dilka daraaddii aawadii ayaa katabnaa aanu ugu farad yeelnay amba ugu waajibinay calaa bani israa'iila reer bani israa'iil korkooda ajligu mararka qaarkood wuxuu noqon karaa faldembiyeedka jinaayada lafteeda ayuu abu noqon karaayo markaa minta horena waxaabay noqon kartaa kartaaba sababiya bay noqon kartaa oo markaa waxaynu odhan karaa min jli dalika ay bisababi jli dalika ay jinaayati dalika kaa dembiga uu sameeyey daraadii oo markaa aljlu aljinaaya min jli dalika ay bisababi jinaayati dalika ninkaasi jariimada uu sameeyey amba dembiga uu sameeyey daraaddii ayaa katabnaa waa tafsiir tira isaguna weeye amba min ajli daalika sidaa daraaddeed oo markaa maxaa ka dhaxeeya ee dilka ina nebi aadamkii ilmo nebi aadamkii hore ay isdileen iyo reer bani israa'iil maxaa isku xidhay markaa ishaarada daalika ayaa waxaynu u celinaynaa faasbaxa min alkhaasiriin fa asbaxa min anaadimiin macnaa dilku inuu yahay wax lagu khasaaro dilku inuu yahay maaragtay wax laga murugoodo oo tiiraanyo iyo urkutaallo iyo calolxumo reeba min ajli dalika khasaaraha iyo murugada daraaddeed macnaha saas oo kale ayaa katabnaa aanu ugu farad yeelnay si ay taa iskaga ilaaliyaan calaa bani israa'iila reer bani israa'iil أنh arinku inuu yahay waa damiir شhaن واaal أnhu ay أن الأمra وaشhaأni amba arrinkuba inuu yahay man qatla qofka dila nafsa naf qofka dila bغayri nafsi naf ay dishay la'aanteed bغayri nafs naf ay dishay la'aanteed iyadoon waxba dilin qofka qof dila oo amase fasaad bigayri fasaad fasaad la-aantii qofka dila fi lardi arlada ay fasahaadisay nafaan arlada fasahaadinin oo aan la imanin xiraabo iyo dhuljiifnimo iyo amba kufriba aan la imanin qofka dila waxaanu ku farad yeelnay amba aanu ku waajibinay fakaanamaa waaba isaga oo maadani maaragtay wahay kafat camalkay reebtay ma ogtahay fakanamaa waaba isaga oo qatala sidaa darteed baa ficilku ula xidhiidhay fakanamaa waaba sidiio saas odhanaysaa fakanamaa waaba isaga oo amba waa sidiiyo qatala laayay annaasa dadka uu dilay jamiica dhammaantoodba culimada qaar baa waxay qofka nafta uu dilay ay la mid noqotay inuu laayay dadka intiisii kale in hadduu yahay qofkani qof nebi dilay amaba dilayba amiirba dilay amba nin madaxaba dilay dabeeto fasaad iyo fawda ay ka dhalatay haddaba tafsiir fogo egow waa hore maaragtay salafkana laga soo raro qaarkood waman qofka axyaa nooleeya haa naftaa qofka nooleeya naf nooleeya badbaadiya iyadoo hafanaysa dhiman lahayd uxuun dhibaato uun ka furta fakaannamaa waaba sidiiyu axyaa uu nooleeyey annaasa dadka jamiica xalayhi wallaahi laqad jaaat waxay ula timi hum ayaga rusulunaa rasuulladayadii waxay ula yimaadeen bilbayinaat aayado cadcad bay ula yimaadeen uma dabadeed jaaat bay ku xidhan tahay uma dabadeed ina kaiiraa in badan oo minhum ay min bani israa'iil reer bani israa'iil ka midihi bacda dalika imaatinka rususha alle ay yimaadeen dabadeed dabadii la musrifuuna kuwa ku xadgudba weeye fi lardi arlada ku xadgudba uma dabadeed ina kaiira in badan oo minhum min ahli lkitaab aw min bani israaiila ah dheh bacda dalika ishaarada waxay ku dhacaysaa bacda majii'i rusul bacda dalika imaatinka ay rusushu u timid dabadeed lamusrifuun kuwii ku xadgudba weeye fi lardi arlada ku xadgudba way xadgudbayaan lamusrifuunada khabarkii ah inamaa in kaleba maahe inamaa jazaau ladiina kuwii ciqaabkoodu wuxuu yahay jazaa iminka ciqaab baa loo jeedaa abaalkoodu inamaa jazaau ladiina kuwii ciqaabkoodu wuxuu yahay yuxaaribuuna allaha alle la dagaalamaya macnaa ilaahay awliyadiisa la dagaalamaya ansaaro warasuulahu la dagaalamaya wayascawna la socda amba la mara ambaba degdega fil ardi arlada dhexdeeda yaaca fasaada ay lilfasaadi fasaad daraadii la yaaca amba la mara amba fasaada xaala kawnihim mufsidiin xaalay kuwii arlada ilaahay fasahaadinaya arlada ilaahay kuwa mara kuwa abaalkoodu amba ciqaabkoodu an yuqataluu in la dilo weeye an yuqataluu in la laayo weeye macnaha an yuqatalu in la dildilo weeye yuqtalu waaxid bacda waaxid saasuu tadciifku ka dhagan yahay an yuqataluu waa in la dildilo oo mid la dilo kakale lagu saasoo kale weeye ow amase yusallabu in la deldelo weeye ow amase tuqadac in la jarjaro weeye aydiihim gacmahooda iyo wa arjuluhum lugahooda in la googooyo min khilaaf xaal ay yihiin lugaha iyo gacmahaasi kuwa isweydaarsan aydida iyo arjulkaad ka xaalaynaysaa min khilaaf xaal ay yihiin lugaha iyo gacmahaasi kuwa isdhaafsan amba isweydaarsan oo gacanta midig marka la jaro waa in lugta bidix la raaciyo haddii ta bidix la jarana waa in lugta midig la raaciyo wey marka aayadkan ilaahay wuxuu kaga hadlay subxaanahu wa tacaala yani xukunka ay leedahay waxa la yidhaahdo almuxaaraba almuxaaraba waxa la yidhaha baa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ah arlada ilaahay oo la fasahaadiyo ee markaa muxaarabadu almuxaaraba macaani fara badan ayay culimadu ku fasiraan almuxaaraba markaa waa waa mufaacala waa dagaal laba geesooda un weeye marka waa sharciga allo laga hor yimaado waa khilaaf mar kufrigay noqon kartaa waxay noqotaa jidgooyada ayay noqotaa waxay noqotaa dadka ilaahay oo arladay mari lahaayeen amba ay u safri lahaayeen maaragtay lagu dhaco sidoo kale waxay noqotaa fasaad arlada ilaahay la fasahadiya inta badan waxaa lagu idlaaqaa noocyo badan oo sharka ka mid ah ayaa lagu magacaabaa ma og tahay marka asalna waxay u tahay masaladan la yidhaahdo xiraabada alxiraaba aw ilmuxaaraba oo ah kooxi bayska haysato oo xoog intay isku bahaystaan dadka ay dhacaan oo ay dilaan oo ay maaragtay sida dhuljiifkii oo kale ay dadka u galaan jidadka amba wadooyinka ay u galaan ambaba xataa magaalooyinka ay ku dhacaan waa ahlulcilmiga qaarkood baa qaba xukunkooda ayuunbaa sidan ah markaa xukunka halkan laynoogu sheegay ahlulcilmigu waxay ku leeyihiin maarkaysaa laba qowl bay ku leeyihiin laba qowl bay ku leeyihiin qaarkood waxay leeyihiin ninka mas-uulka ah ayaa xadkooda oofinaya markaa awdani khiyaar bay keenaysaa hadduu arko nimankan si kale inaan lagaga raysanayn inuu laayo mooyaane wuu dilayaa hadduu doono salbin buu ku samaynayaayo iyagoo nool buu deldelayaa hadduu doono lagu hayo gacmaha buu si talantaaliya u jarayaa hadduu doono wuu mustaad waa in badan oo salafka ka mid ah ay qabaan ahlulcilmiga ahlulcilmiga qaarkood waxay qabaan waxay leeyihin maya xaaladahooda kala duwan oo nimankani hadday wax dilaan hadday wax dilaan waa in la dilo salbinna lagu sameeyo hadday maal oo keliya maal keliya qaataan oo aanay dadka dilinna waa in lugaha iyo gacmaha la jarjaro haddii aanay waxna dilin maalna ay dhicin maalna aanay dhicin laakiin ay noqdaan dad dadkii argagaxiyo cabsi ku jiro wadada waddada geliya waa in nimanka la mastaafuriyo ayay yidhaahdeen ahlulcilmigu labadaa qowl bay ku leeyihiin qowl kalea soo raaci kara oo waxa weeye hadday kuwan dhuljiifki ay gaalaba yihiin ayaga laftigoodu xadku uu ka dhacayaa hadday islaamaan inamaa jazaau ladiina kuwii abaalkoodu macnaa waxaad tidhaahdaa ciqaabkoodu yuxaaribuuna allaha alle la dagaalama ilahay lama dagaalami karayo awliya awliyaah ah. ayay la dagaalamayaan alla awliyadiisa iyo warasuulahu la dirira wayascawna la yaaca fi lardi arlada ilaahay la yaaca fasaada fasaad daraadii amba xaala kwnihim mufsidiin kuwaa abaalkoodu an yuqataluu in la dildilo weeye waa in la laayo la dildilo midba mid laga dambaysiiyo an yuqataluu waa in la dilo dildilo o saasoo kale wey aw amase yusallabu in la deldelo weeye mayagoo nool baa la deldelaya mise baktigooda labada qowlba way jiraan aw amase tuqadac in la jarjaro weeye aydiihim gacmahooda in la googooyo iyo wa arjuluhum lugahoodu min khilaafin xaalayhin kuwii isweydaarsan amba talantaaliah min khilaaf xaalay yihiin lugaha iyo gacmahaasi kuwii isdhaafsan si iswadaara in loo jaro aw amase yunfau in la eriyo weeye min alardi arlada laga eriyo aw amase yunfau in la xidho weeye min alardi oo nafyiga culimada qaar baaba ku fasiray assijino waana tafsiir lahu ahar dalika kaasi ciqaabkaasi lahum xaalu ayaga usugnaaday khizyun waa dulli ayaa la leeyahay fi dunya adduunyada dhexdeeda ay ku helayaan amba dalika kaasi lahum ayaga waxaa u sugnaaday waa khabar muqadama khizyun baa ugu sugnaaday fi dunya walahum waxay leeyihiin fi laakhira aakhiro dhexdeedana waxay ku leeyihiin cadaabay ku leeyihiin cadaabkaasoo cadiim weyn ila aladiina kuwii mooyaane oo aan la dilaynin oon ciqaabkan lagu fulinaynin taabuu toobad keenay min qabli an taqdiruu intaydaan qabanin amba aydaan karin calayhim ayaga haddii intaan la qabanin oo mase aan la awood loo yeelanin ay toobad keenaan ay soo noqdaan ciqaabkani wuu ka dhacayaa toobad bay leeyihiin ahlulcilmigu haddaba kuwani markay toobad keenaan laba qowl bay ku leeyihin qowl wuxuu odhanayaa mar hadday nimankaasi toobad keeneen wax alla wax loo raacayaa ma jiro jamiica alxuquuq hadday xaqka ilaahay ay tahay iyo hadday xaqii aadamiga tahayba qowl kale wuxuu leeyahy maya wixii xad ee ilaahay uu ku waajibiyey baa ka dhacaya laakiin xuquuqdii kale ee lagu lahaa hadday wax dileen waa in laga jaro waa in la qisaasay leeyihiin qowl kale wuxuu odhanayaa wax kale way ka dhacayaan haddii xoolihii ay dhaceen aan lagu arag oo xoolihii cayntoodii haddii lagu arko waa laga qaadaya ila aladiina kuwii taabuu toobad keenay mooyaane min qabli an taqdiruu intaydaan karin oo aydaan qabanin calayhim faclamu ogaada ana allaha alle kafuur allaha dembi dhaafista badan inuu yahay raxiim waana allaha naxariista badan leh weeye yaa ayuha aladiina duul yahow yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayo itaquu allaha alle ka baqa wabtaguu ku doona alleh amba ku raadsada ilahi ila allahi alwasiila ariiq aada ku gaadhaan waa faciil faciila waa ariiqa alwasiila alle ku raadiya aaca inaad la timaadaan wajaahiduu jihaada fii sabiili ilaahay dariiqiisa ku jihaada lacallakum tuflixuun ay likay tuflixuu si aad u liibaantaan ilahay wuxuu faray addoommadiisa muuminiinta ah muuminiinta alla wuxuu amray inay alla ka baqaan marka culimadu waxay yidhaahdaan itaqu llaha marka la yidhaha waa xumaanta iska daaya haddii lala xidhiidhiyo ilaahay daacadiisa oo aan taqwada shaygaa kale lagu laro attaqwa waxay noqotaa alinkifaafu min almaxaarim wa tarki lmanhiyaat ya ayuha aladiina kuwa aamanuu ala rumeeye itaqu llaha alla ka baqa wabtaguu doona ilayhi ila allah alla waxaad ku raadsataan alwasiila u dhowaansho alqurba aaaca wajaahiduu jihaada fii sabiili marka alle muxuu sheegay aliimaanu wtaqwa wljihaadu wajaahiduu fii sabiilih lacalakum tuflixuun si aad u liibaantaan marka ilaahay waxaa loogu dhawaanaya amba maaragtay wasiiladu waxa weeye waa shay kastoo ku gaadhsiiya ujeedada aad leedahay waa dariiq allatii yutawasalu biha ilaa taxsiili lmaqsuud baa la yidhaahdaa waxa kaloo wasiilada la yidhaahdaa ee sharciyan kusoo aroortay meel uu rasuulka ilaahay uu leeyahay oo darajo rasuulka alla jannada ku leeyahay ah weeye waa mansilatu rasuuli lahi sal ly salama iyo daarta rasuulku uu ku leeyahay fi ljanna waa kii dee aadaanka ka hadlayay amba aynu ducada ugu daro aati muxammadan alwasiila weeye marka tawasulka la sheegayaa kaas weyi idan tawasulku dee mamnuuciya wuxuu yahay e mashruuc tawasulka mashruuci waa sadexun qofku inuu iimaankiisa ku tawasulo waa loogu dhawaado camalka saalix ee wanaagsan iyo dadka wanaagsani inay u duceeyaan ama tawasulu bidaat oo rasuulka ilaahay lafahaantiisa lagu tawasulo abadan ma saxa can rasuuli llahi sal allahu alayh wasalama walaa can asaxaabati walaa markaa tawasulkani waa ka sharciga ahun wey oo idaa rasuulka ilaahay jeclaantiisa haddaad lagu tawasulo iyo rumaynta la rumaysan yahay ayaamihii uu noolaana dee saxaabadu ducadiisa way ku tawasuli jireen oo ilaahay buu u baryi jiray laakiin markii rasuulka ilaahay uu dhintay ma tawasaluu bidaatihi kumay tawasalin waxaan maanta caalamulislaamka amba looga yahay uga naqaano tawasulku maaha alistiqaasa oo gargaar la weydiisto alla kayrkii ayay dadka qaarkood waxay u haystaan tawasul inay tahay ma aha tawasul maaha istiqaasa liqayr gargaar in ilaahay cid aan ahayn la weydiisto waa arrin shirkiye moogta arrin shirkiye wey waa arrin aan marnaba banaanayn moogta arrin aan marnaba banaanayn weeye oo aan mashruucba aan ahayn markaa masalada tawasulka kutubta ugu wanaagsanoo laga qoray baa maaragtay loogu noqon karaa sida sheikhul qaacidatu ljaliila buu ku leeyahy fi tawasuli walwasiila waxaa kaloo jira kitaab la yidhaahdo atawasul ilaa xaqiiqati tawasul macnaa gaari la gaarayo xaqiiqada tawasulka ayaa jira waxaa jira tawasulkii sheekh albani raximahullah baa jiray markaa kutubta culimada ee muctabarka ah waa loogu noqon karaa kutubu xushuushka waxba ha dhegaysan ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay ba alla yidhi ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay low ana lahum ayaga haddii uu ahaan lahaa maa fi lardi arlada waxaa ku sugan jamiica xaaluu yahay hadduu sugnaan lahaa wa milahu waxay ku leeyihiin waxaa tawasulka ka mid a ah, rasuul allahi ma lii min mujiirin siwaaka yujiiru min kurabi shidaadi cid iga badbaadisaba ma haysta rasuulka ilaahay ow dhibaato buu ku leeyay aan adig ahayn laa ilaaha illa allah may alle subxaanahu watacaala eh, qul man biyadihi malakuutu kuli shay wahuwa yujiiru walaa yujaaru calayh laa ilaha ila allah ma fahimuu kitaab allah ma arkaysa rasuul allah ya rasuul allah ma min mujiirin siwaaka aan yujiiru min kurab shidaadi laa ilaha illa ant ina aladiina kuwa kafaruu gaalo low ana lahum ayaga haddii uu ahaan lahaa maa fi lardi arlada waxa ku sugani hadday u ahaan lahaayeen jamiica xaalu yahay kaasi wa milahu kaa arlada ku sugan mid lamidina macahu hadduu ahaan lahaa arlada iyo waxa yaalla iyo wax lamidi liyaftaduu si uu iskaga furto bihi kaasi haddii uu ahaan lahaa min cadaabi yawmi alqiyaama qiyaamaha yowmkiisa cadaabkiisa si uu iskaga furto maa tuqubila lagama aqbaleen minhum low ana lahum hadduu ahaan lahaa kuwan gaaloobay in aladiina waxa kafaruu gaaloobay low ana lahum hadduu ayaga u sugnaan lahaa maakii fil ardi arlada waxa ku sugani jamiica xaaluu yahay wa milahu kan arlada ku sugan mid lamidii macahu hadduu ahaan lahaa maxayna ay u haysan lahaayeen liyaftaduu si ay iskaga furtaan bihi ka madkuurkaa kaa la soo sheegay min cadaabi ay iskaga furtaan maa tuqubila lagama aqbaleen minhum ayaga walahum waxay leeyihin cadaab bay leeyihin aliim yuriiduuna waxay tamaniyi doonaan weeye amba waxay dooni doonaan an yakrujuu inay ka baxaan min annaar naarta inay ka baxaan bay dooni doonaan wamaa hum manay ahaanin bikhaarijiina kuwii ka bixi minhaa naartaasi walahum waxay leeyihin cadaab bay leeyihin muqiim joogto ah muqiim joogto ah macnaa daa'im والصارق والذي sرق أشhن waa mوصuل mوت والصاarق tuuga iyo والصاarقة haweenayda tuugowda فاqdcوu jara marka khabarka halkanaynu ridnay ma og tahay jumladaasi oo sababto ah ashan ayaynu u laqbaynay siday mawsuul bay iska tahay والصاarqu tuuga iyo والصاarqa tuugada فاqdcوu jara aydiyahumaa labadooda gacmood jara waxaa la jarayaa kafka intaasaa la goynaya midigtaa lagaga horaysiinaya waa in maal la ilaaliyey oo qadar gaadha sharcigu xadiday waa markay xadaan oo cidi ay leedahay maxaa loo jaraya jazaa abaalmarin daraaddeed mafcuul lahu ka dhig amba jazaa xaalu yahay goyntaas abaalmarin bimaa kii lagu abaalmarinayo kasaba ay shaqaysteen ay la yimaadeen nakaala ciqaabi daraaddeed ciqaabkaasoo min allah alle xaggiisa ka anniklu waxaa la yidhahdaa xadhigga nakaala ciqaabi daraaddeed u jara joojinta min allah alle xaggiisa ka wallahu alla casiiz allahan cidinka adkaanin weeye xakiim waa allaha xukun iyo xikmadba u saaxiib ah faman qofka taaba toobadkeena min bacdi dulmihi dulmiga uu falay dabadii faman taaba qofka toobadkeena min bacdi dulmihi dulmigiisa dabadii wa aslaxa hagaatiye camalkiisa fa ina allaha alla yatuub wuu ku soo noqon doonaa alla calayh wuu ka toobad aqbali doonaa wey fa ina allaha alla yatuubu wuu ku soo noqon doonaa calayh ina allaha alla gafuur allaha dembi dhaafista badan weeye raxiim waana allah raxmada badan alam taclam miyaanad ogay ana allaha alle lahu inuu leeyahay mulku samaawaati samada samaadka lahaanshahooda iyo walard yucadibu wuu cadaabaa alle man yashaa ciduu doonuu cadaabaa wayakfir wuu u dembi dhaafaa liman yashaau kuu doono wallahu alla calaa kuli shay shay walba qadiir allaha karaw yaa ayuha rasuulu yaa ayuha rasuulu rasuul yahow laa yaxzunka yaanu ku murugo gelini aladiina kuwa yusaaricuuna ku dhacaya ee yaqacuun yusaaricuuna u dhaqsadaanba u degdega fi lkufri gaalnimada kuwa u degdega waxba yaanay ku tiiraanyo gelinin oo min aladiina kuwii ah iskaga bayaan oo min aladiina kuwii ah qaaluu yidhi aamanaa alle ayaanu rumaynay yidhi biafwaahihim ka yidhi qaaluuda ku xidh aamanaa waanu rumaynay biafwaahihim ka yidhi afka un ka yidhi alle ayaanu rumaynay walxaalna sidaa yidhi lam tu'min aanay rumaynin quluubuhum quluubtoodu aanay rumaynin oo wa min aladiina kuwiina ka mid ah halka hore ku xidh oo wa min aladiina kuwiina kamid ah haaduu yahuudoobay waa munaafiqiin iyo yahuudooda jirow amba wa min aladiina kuwii waxaa kamid a ah, haaduu yahuudoobay qow duul baa kamid ah siaana waynu odhan karayna oo wa min aladiina kuwii ah haaduu oo min aladiina kuwii kamid ah haaduu yahuudoobay halkaa jooji samaacuuna hum ayagu samaacuun kuwii dhegaysasho badan weeye waa siiqat mubaala samaacuun kuwii dhegaysi badan weeye lilkadibi beenta laamu taqwiya baa la yidhaahdaayo aad bay maana waxay ku dhegaysanayaan lilkadibi been si ay beenkaaga sheegaan amba lilkadib been daraaddeed ama beenta samaacuuna kuwii maqlib badan weeye lilkadibi beenta oo waa qaar beenta un qaata oo beenta un nugul amaba been ay kaa sheegayaan daraaddeed bay kuu dhegaysanayaan samaacuuna kuwii u dhegaysasho badan weeye liqowm qoom daraaddood bay kuu dhegaysanayaan basaasiin bay noqdeen markan samaacuun kuwii u wax maqlid badan weeye liqowm ay liajli qowmin qoom kale daraaddood bay u dhagaysasho badan yihiin amba ay u dhegaysi badan yihiin qoomkaasoo aakhariina kale qoomkaasoo lam yatuuka aan ku imanin qoomkaasoo lam yatuuka ka sife aan ku imanin qolo aan kuba soo gaarin ayay kuu dhagaystaan oy kuu basaasaan yuxarifuuna waxay dooriyaan qoomkaasi amba qoomkaasoo ka sife yuxarifuuna dooriya taxriifku waa bedelid wey alkalima alkalaama hadalkii allana dooriya min bacdi mawaadicihi can mawaadicihi baynu meelaha qaarkood kusoo marray ma og tahay halkan min bacdi mawaadicihi ay min bacdi istiqraari mawaadicihi meelihiisa intuu ku sugnaaday dabadeed min bacdi mawaadicihi meelihiisa intuu ku sugnaaday dabadi ayay dooriyaan xukun sugan ayay bedelayaan baa la leeyahy subxaana wa tacaala yaquuluuna kuwaasoo yaquuluuna leh in uutiitum haddii laydinla yimaado haadaakan ay hada alxukmu lmuxaraf in uutiitum haddii laydinla yimaado haadaakan xukunkan la dooriyey fakhuduuh qaata ayaddani sababnasuulkaynu ku fahmaynaaye waa tii ay dhacday sinadu reer bani israa'iil dhexdooda oo reer bani israa'iil caaday iska lahaayeenoo haddii dadka dee ay qadarinta leh ee agtooda ku waaweynay ay sinaystaan xadka kamay oogi jirin oo ma ciqaabi jirin kuwa masaakiinta iska riciya hadday sinada ku dhacaanna xadka ka jari jireen maalintii dambe ayay kala sinaysteen laba dadkay qadariyaan ihi markaasaa rasuulku waa kii u diray tawraat inay keenaan tawraadda wuxuu iska ahaa kitaab ay ku cayaareen markan oo muxaraf ahaa oo ay bedbedeleen buu ahaa markii lasoo qaaday riwaayaadka qaarkood waxay sheegayeen rasuulku barkimo uu ku fadhiyay intuu soo qaaday inuu u dhigay daliil waxay u tahay tawraat oo muxaraf ah ayaa rasuulku maadaama qaybo ilaahay kalaamkiisii kamida ah ay ku jiraan ayaa wuxuu diiday in dhulka la dhigo ma og tahay idan adna waxaa laga yaababa inaad laba lugood kitaabka ilaahay aada uga samayso <laughs> rixli aad labada acdood ka dhigato musiiba wey markaasay yidhaahdeen annaga waxaana la faray kitaabka iyaga waxaa ku taalla inaanu ninkan iyo naagtan isqaban marka kale ma aan isqabin ee guur saxiixa soo maray marka kale sinaystaan inaanu dameer saaro sii kala jeedino wejiga dhuxulmado waanu ka marin markaa sidaa ku fadeexdayno sidaasay leeyihin markaasa waxay leeyihiin xukun kaa waafaqsan hadduu rasuulku idinla yimaadona soo qaata haddii kalena ka taga hadda tawraad waxay ku waafaqsaneed qur-aanka allah wuxu uhi subxaanahu watacaala sidana yidhaahdeen in uutiitum haddii laydinla yimaado haadaa kan xukunkan aanu idin muxarafka ee doorsoon fakhuduuhu soo qaata wain lam tu'tawhu haddaan laydinla imanse faxdaruu ka taxadaro iska ilaaliya dil iyo wax lamida hadduu idin sheego allah wuxuu yidhi waman qofka yurid uu doono allahu alle qofka uu doono fitnatahu inuu alle fitneeyo ibtileeyo fitnatahu rabbi inuu dugo oo imtixaan qofkuu alle doono falan tamlika uma kari doontid amba uma heli doontid maaragtay nebi muxamedow lahu qofka min allahi alla xaggiisa ugama heli doontid shay-aa wuxuun aad ku badbaadisood ku hanuuniso ulaa'ika kuwaasina aladiina kuwa weeye lam yurid aanu doonin allahu alla aanu doonin an yudahira inuu dahiro quluubahum quluubtooda inuu dahiro waa kuwaanu alla doonin weeye ulaaika kuwaasi aladiina kuwa weeye lam yurid aanu doonin an allahu alla aanu doonin an yudahira inuu dahiro quluubahum inuu dahiro lahum waxay ku leeyihiin fi dunya khizy dulli bay ku leeyihin ila xukun ilaahay bay bedeleene walahum waxay ku leeyihin fi laakhira aakhira dhexdeedana cadaab bay leeyihiin cadiim weyn hum ayagu samaacuun kuwa dhegaysi badan wey kuwa u dhega nugul weeye lilkadibi been ay ila bay maqlaan amba amba laamkani waa lilkay lilkadibi been daraaddeed bay wax u dhagaystaan inay been sheegaan akaluun kuwii cunid badan weeye akaaluuna kuwii cunis badan weeye lisuxti xaaraanta xaaraantaba kama dhargaan laalush bay ku qaadanayaan khiyaamay ku qaadanayaan balaayay ku qaadanayaan ee fain jaa-uuka hadday ku yimaadaan nebi muxamedow faxkum xukum baynahum dhexdooda aw amase carid ka jeedso canhum waa la khiyaar geliyey laakiin markii dambe xukum baa la yidhi wain tucrid haddaad ka jeedsato canhum ayaga xaggooda ay can falan yaduruk kuguma dhibi doonaan shaya shayna kuguma dhibi doonaan ba alla subxana watacaala allah wuxu uhi subxaana wa tacaala wain xakamta haddaad xukunto haddaad xukumayso faxkum ku xukum baynahum ayaga dhexdooda bilqisti cadaalad ina allaha alla yuxibu wuu jecel yahay almuqsidiina kuwa cadaalada fale eh wa kayfa sideebay ilan xukunkan ay rasuulka usoo doonteen kitaabka ayaaba ugu qoraay wa kayfa sideebay yuxakimuunaka adiga ay kaaga xaakim dhigteen ilan marka rasuulka ilaahay may rumayne yuxakimuunak siday adiga kaaga garsooro dhigteen walxaal cindahum iyaga agtoodaba uu ku sugan yahay atawra kitaabkii tawraadhaaba uu ku sugan yahay fiihaa xaaluu ku sugan yahay xukm jumladaa dambana xaal fiihaa xukm fiihaa xaaluu ku sugan yahay kitaabka tawrada xukm alle xukunkiisiba uu kusugan yahay masladan kusaabsanaa uma haddana yatawallawna eeg waxay ku xidhan wakayfa yuxakimuunaka siday adiga kaaga xaakim dhigtaan uma haddana yatawallawna ay u jeestaan weyi iyagoo kaaba xaakim dhintay kaaba xaakim dhigtay uma yatawallow siday haddana u jeedsadaan min badi dalika ay min bacdi dalika ataxkiim min bacdi dalika kaa dabadi wamaa ulaaika kuwaasi may ahaanin bilmu'miniin kuwa mu'miniina may ahaanin baa la subxaana inaa anaga anzalnaa waxaanu anagaa dejinay atawraa kitaabkii tawraad ahaa baanu dejinay fiihaa waxaa ku sugan hudaa hanuun baa ku sugan wa nuur baa ku sugan wa ayaamihiisii yaxkumu waxaa wax ku xukuma bimacnaa waxaa wax ku xukumi jiray bihaa macnaa kitaabka tawraat ah annabiyuun ayaa wax ku xukumi jiray markaa ficilkan mudaaricihi waxaa xikaaya xaal maadiya ila waxaad garanaysaa ma ambiya joogta la <laughs> nebiye ma joogaan yaxkumu waxaa wax ku xukumi jiray bihaa kitaabkan tawraat ahaa annabiyeen ayaa wax ku xukumi jiray ambiyadii aladiina ambiyadaaso ka sife aslamuu hogaansamay liladiina kuwii bay ku xukumi jireen liladiina kuwii bay ku xukumi jireen haaduu yahuudoobay warabbaaniyoon kuwii rabbi loo nisbeeyey culimadii cilmigooda ku camalfali jirayna way ku xukumi waalrabbaaniyuun culimadii cilmigooda ku camal fali jirayna way ku xukumi jireen waalaxbaar waa jamcu xibrin aw xabrun wadaadadooduna waxbay ku xukumi jireen weeye bima ay bishababi ladii kii daraaddii bay ugu xukumayeen istuxfiduu laga ilaalin dalbay macnaa inay ilaaliyaan oo min kitaabi illaah ilaahay kitaabkiisa ah bimaa ay bisababi ladii kii daraadii bay ugu xukumayeen istuxfiduu laga ilaalin dalbay baad odhanaysaa inay ilaaliyaan laga doonay oo min kitaab illaah alle kitaabkiisa ah eeg haddaba waa farqiga u dhaxeeya kitaabka qur-aanka ah iyo tawraat tawraat iyaga ayaa la faray inay ilaaliyaan waana sababta keentay in la taxriifiyo maadaama iyaga ilaalinta loo daayey sababtaasuu ku yimid taxriifku laakiin ilaalinta qur'aanka ilaahay baa damaano qaaday subxaanahu wa tacaala inaa naxnu nasalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun lidalika haddaad erey qalado waxaa laga yaabaa cid kaleba iska daayo caruurta muslimiintu inay ku saxaan sibiya caruurta iska daa cid kale utrak <laughs> alculamaa aw alxufaad aw ayraha marka farqiga udhexeeyeybaa ka ahaa iyagaa iyaga laga dalbay inay xafidaan allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala wa kaanuu waxay ahaayeen ambiyadaasi iyo culimadaasi calayhi kitaabka korkiisa shuhadaa bay ku ahaayeen kuwa kor joogay ee ilaalinaya bay ahaayeen falaa takshaw ha ka baqaninaba alla yidhi subxaanahu watacaala falaa takshaw ha ka baqaninaba alla yidhi subxaanahu watacaala ma arkaysaa dadka kuwa ha ka baqanin ahlukitaabka wakhshawnii aniga iga baqa baa rabbiyi falaa takhshaw ha ka baqanina annaasa dadka wakhshaw ay wakhshawnii aniga un iga baqa walaa tashtaruu ha ku iibsanina biaayaatii aayaadkayga ha ku bedelanina thamanaa addunyo qaliilaa yar waman qofka lam yaxkum aan wax ku xukumin bimaa midka anzala allahu alla uu soo dejiyey waman duulka lam yaxkum aan wax ku xukumin bimaa midka anzala allahu alla uu soo dejiyey fa ulaa'ika duulkaasi hum ayagunbaa alkaafiruuna kuwii kufriyey ah ee markaa waxaad iska qaadataa un qaacida kulli ah صaxiixa cinda ahli الsunnati wاljamaaca waxaad ogaanaysaa alxukmu bigayri ma ansla allah tarku lxukmi tarku lxukmi iyadoo laga tago maaragtay alxukmu bima ansla allah ilaahay wuxuu soo dejiyey in wax lagu xukumo oo laga tagaa waa min acmaali ahli اlkufri min acmaali ahli اlkufri alkufriga acmaashooda ayay ka mid tahay ko markaa ka tegidani horta ilaaqan waa kufri mutlaqa weeye marka labada gaalnimo amba labada kufri mid noqon doontaa inuu yahay kufri qofku alla diintiisaba uu kaga baxo iyo kan la yidhaahdo kufri duna alkufri inuu ku dhaco dembi weyn oo kabiiro ah oo muxaram ah ma sahlana waa bariid ila alkufri ka kale laftigiisu ma arkaysa idan markaa qofka muslimkii waa inuu taa ka taxadaro ogaado ay macnaha markaynu leenahay kufri wuxuu noqonayaa ilaahay diintiisa ka rara oo ka naqliya waa haddii maaragtay uu ictiqaadsan yahayba inay u banaan tahay amaba uu jawaasba xataa u arko wax banaan in ilaahay kitaabkiisa waxaana la isku xukumi karo xataa haddii u arko inay jaais tahay ma arkaysa waa uu ku gaaloobaya ma arkaysa ama haddii uu hawo uga leexdo iyo casabiya laakiin uu dareensan yahay xukunkan ilaahay u kaga baydhay arrintani inay tahay arrin qalad ah oo masalaalushi wax la mid uu duwo markaasna waa kabiira min alkabaa'ir adigu calaa kulli xaal tarku lxukmi bima anzala allah waa camalu min amaali ahli lkufri min acmaali ahli lkufri allah wuxu uhi subxaanahu wa tacaala wakatabnaa waxaanu ku waajibinay calayhim ayaga korkooda waxaanu ku waajibinay fii haa ay fi tawraati tawraad dhexdeeda waxaanu ugu waajibinay ana anafsa nafta yuqtalu in loo dilayo binafsi nafta ay disho waalcayna wa ana alcayna ishana tufqa'u in loo ridi bilcayni isha ay rido waalanfa sankana yujtacu in la jari bilanfi shanka in loo goyn wluduna wa ana aluduna tuqdac in la goyn doono biluduni dhegta qofka kale hadduu jaray wa sinna wa ana sinna iligana tuqlacu in la saari bisinni iliga qofka u ka rida in loo saari doono waaljuruuxa dhaawacyada kale xubnaha maaragtay kale qisaas kuwa isu dhigma weeyi wakatabnaa waxaan ugu farad yeelnay calayhim fiiha tawra dhexdeeda nafsa nafta tuqtalu in loo dili binafs nafta ay dishay waalcayna ishana tufqau in loo ridi bilcayni ishii uu riday walanfa sankana tujdacu in loo jari bilanfi sanka uu jaray wluduna dhegtana yuqdacu biludun wasinna iligana tuqlac in la siiy in la saari bisini iliga uu riday in loo saari doono wljuruuxa wa ana aljuruuxa dhaawacyada kale faraha iyo wixii lamida qisaas amba gacmaha iyo qisaas kuwa sinaansho u saaxiiba weeye kuwa isu dhigma weeye ee faman qofka tasadaqa sadaqabaysta bihi qisaastii uu xaqa u yeeshay fa huwa sadaqabays tasaduqaasi kafaara dembi dhaafidkii waa weeye lahu isaga oo qofkii dhibaatada loo goystay hadduu iska saamaxo dembi dhaafid bay u tahay amba faman qofka tasadaqa sadaqadaysta bihi dhibaatadii loo geystay fa huwa sadaqadaysigaasi kafaara dembi dhaafid buu u yahay lahu ay liljani kii dhibaatada geystay amba faman qofka maaragtay waman qofka lam yaxkum aan ku xukumin bimaa midka ansala allah alla uu soo dejiyey fa ulaaika kuwaasina hum ayagunba aalimuuna ah waqafaynaa waxaanu ka daba keennay wey waxaanu raacsiinay waa dabagelin waqafaynaa waxaanu ka daba keennay calaa aathaarihim ambiyadii hore waxaanu ka daba keennay reer bani israa'iil biciisa ciise ayaanu ka daba keennay ibni maryama maryama inankeed ahaa qafku waa qadaadka moogta musadiqa xaalu yahay ciise kii xaqiijinaya limaakii bayna yadayhi isaga ka horeeya ee min atawra kitaabkii tawreet ah wa aataynaa waxaanu siinay hu kitaab la baanu siinay fiihi waxaa ku sugan injiil hudaa hanuun baa ku sugan wa nuur baa ku sugan wa musadiqa xaalu yahay baanu kaa siinay kii rumaynaya injiil limaa kii bayna yadayhi isaga ka horeeyey oo min atawra kitaabkii tawraat ah min atawraati ah wahudaa xaalu yahay injiili haadiya mid wax hanuuniya waa mawcida xaal u yahay waano lilmuttaqiina u yahay waliyaxkum waxa ku xukumaan oo ku kala saaraan ahlulinjiil injiil ehelkeedu bimaa kii waxaa ku xukumaan ansala allahu alle uu ku soo dejiyey fiihi injiil dhexdiisa oo kaa rabbi injiil ku soo dejiyey ee rabbi leeyahay waxaa ku xukumaan muxuu yahay waxa weeye injiil waxaa ku jiray in ilaahay ku sugay nebiyullaahi muxamed nebinimadiisa ha ku camal falaan injiil oo xukunkii alla ugu sheegay ha la yimaadaan ee macnuhu ma aha iminka ha dhaqmaan injiil oo haystaan ma arkaysa mashruuciyadiiba waay waman qofka lam yaxkum aan ku xukumin bima anzla allahu alla wuxuu soo dejiyey fa ulaaika duulkaasi hum ayagunba alfaasiquuna kuwii baxay ah marka dulmiga iyo fisqiga iyo kufrigu marba isku wada macno noqdaan mararka qaarkoodna waa kala leexan karaan wa anzalnaa waxaanu soo dejinay ilayka adiga waxaanu kugu soo dejinay nebi muxamedow alkitaaba baanu kugu soo dejinay bilxaq si xaqnimo ah baanu kugu soo dejinay amba xaqnimo amba bisidqi dhab musadiqa xaanu yahay kitaabkaasi kiisuba xaqiijinaya limaa kii bayna yadayhi isaga ka horreeyey limaa kutubtii bayna yadayhi isaga kii ka horreeyey oo min alkitaab ay min alkutubi ah wa muhaymina xaalu yahay baanu ku siinay marag calayhi kutubtaa ka horreysay uu marag ku yahay wa muhaymina xaalu yahay marag u yahay alayhi e cala lkutub shaahid buu yahay ba alla yidhi subxaanahu isaga ka ma arkaysa eh, maaragtay waa muhaymina xaalu yahay mid lagu aaminay caleyhi kutubtaa isaga ka horeysay amiin iyo shaahid intaba waa lagu fasiraa waayo iyaga ayaa ilaahay ku khatimay subxaanahu wa tacaala eh, faxkum ku xukun baynahum ayaga dhexdooda bima kii ku xukun ansala allahu alla uu soo dejiye walmru yaqtadii eh, alwujuub in ilaahay sharcigiisa lagu xukumo waa waajibkaa weeye faxkum ku xukum baynahum ayaga dhexdooda bima ki allah alla uu soo dejiyey walaa tattabic hana raacin ahwaahum kuwa gaaloobay waxay dooneen hawadooda ha raacin waa mabaadidooda iyo qawaaniintooda iyo dimuqraadiyadahooda iyo balaayiya baaskooda wey walaa tattabic haka raacin ahwaaahum waxay iyagu jeclaadeen ama an ladi kii haka raacin ba ala yidhi ama an ladi kii haka raacin oo haka tegin jaaka adiga ku yimi ee min alxaq kaa haka raacin ba laleeyi <laughs> liullin ay jacalnaa waxaanu u yeelnay likullin ay likulli umma ummad walba jacalnaa waxaanu u yeelnay likullin ay likulli ummatin ummad walba jacalnaa waxaan u yeelnay oo minkum idinka idinka mida shirca shay ay marto dariiq ay marto shirca shareicad baanu u yeelay iyo waminhaaja dariiq way isku macno dhow yihiin un wey walaw shaaa allahu alla hadduu dooni lahaa inuu idin mideeyo lajacalakum rabbi wuxuu idinka dhigi lahaa umma ummad buu alla idinka dhigi lahaa waaxidatan keliya walaakine wuu idinkala geeyey oo wuu idinkala duduway walaakine faraqakum wuu idinkala kaxeeyey muxuu idinkala kaxeeyey liyabluwakum rabbi inuu idinku imtixaamo fiimaa kii inuu idinku imtixaamo aataakum uu idin siiyey ee fastabiquu u degdega alkhayraat ay ila alkhayraati dheh fastabi isaal baa dhacay maogtahay waa min baabi alxadfi walisaal fastabiquu u degdega alkhayraati ay ila alkhayraati u dhaqsada ila allahi alle xaggiisa unbuu yahay marjicukum noqodkiinuna jamiica dhammaantiinba fa yunabiukum rabbi wuu idinka warami dabadeed bimaa kii buu idinka warramay kuntum aad ahaydeen addunyadii fiihi isaga dhexdiisa takhtalifuuna kuwa isku khilaafa kaas waa laydinka warrami doonaa waanixkum ku xukum nebi muxammedo waanixkum ku xukum baynahum dhexdooda bima ki anzala allah wax kale ilaahay ma faro rasuulkiisa anzala allahu alla uu soo dejiyey walaa tattabic ha raacin ahwaa'ahum waxay iyagu iska jeclaadeen qawaaniintooda iyo bele iyo baaskooda iyo waxa iska ilaali baa la yidhi baleg waryaahe hadda cidda laleeyahay iska ilaali waa waa nebi maxamed adigoo bar iyo nafciba ka rajaynayana maxaad umalaynaysaa gaaladii <laughs> laa ilaha ila allah waxdar iska ilaali baa la yidhi ka taxadarhum ayaga iska ilaali oo ka digto waxdar ka digtoonow hum ayaa ka digtoono an yaftinuuka inay kaa fitneeyaan ay kaa dawaan can bacdi ma barkii ansala allahu alla uu soo dejiyey ilayka adiga uu kugu soo dejiyey fain tawallow hadday jeestaan faclam ogow annamaa yuriidu allahu alla inuu doonayo an yusiibahum inuu ku ciqaabo bibacdi dunuubihim dembiyadooda qaarkood annamaa yuriidu llahu alla inuu doonayo an yusiibahum inuu balaayo ku rido bibacdi dunuubihim dembiyadooda qaarkood inuu rabbi ku ciqaabo wa ina kaiira in badan oo min annaasi dadka kamidii la faasiquuna wey afa xukma aljaahiliyati yabquun istifaamtani waa inkaari wey yabuna ma waxay doonayaan xukma jahiliya afa yabuna ma waxay doonayaan xukma ljahiliya jahiliyada ma xukunkeeda ayay yabquna doonayaan waman axsanu yaa ka wanaagsan min allahi alle yaa ka wanaagsan xukma xagga xukunka liqowmin yaa uga wanaagsan yuqinuun yaqiinsan xukunka alle inuu wanaagsan yahay wasubxaanaka allahuma bixamdik waashhadu an laa ilaha ila anta